albaxraaniyu almuxtafimu xadiikaa ku yimid albaxraani maxaa loo wadaa waa badan yahay oo bad camal waayaasu badan yahay yani muxtadim waaye qayd maahin waa guwaa korkaas guwaa korkeedi meesgaaro waa guwaa korkaas aswadkii kaas waay daman qabiyanay aragtay fi bacdi alayaami inta waay waa soo naqaysaa fiiriya haddana waxay aragtay ay adkaysaa inay aragto waaye fi bacd ayaamina daciifan ay aragtay meeshaan say qawiga iyo daciifka ayani ay ay ku oga kartaa kan qawiga ah madow aa kor saaran kaasi madowga ya oo koree madowga haddaas koreeyo qabiyu waaye kii qabiga ahaayo waaye kii xooga lahaayo waaye markaas macnaha waxa waaye haddii ay kulmaan aswad axmar xoog waxaa xoog leh qawi ah xoog lahahaa aswadka waa kaas aswadka xoog lahahaa waa haddii madooga la waayo oo madoo iyo gaduud ay ahayn la waayo axmar iyo ashkar hadday kulmaan waa kaas yani xooga waxaa leh yani axmarkaa xooga leh ashkar iyo axmar alquwatu waxaa iskale yani marka alaska hawiga waxaa qawi ah kan axmarkaa qabay ah, ah, ah markaas <laughs> kay hadal hadaawadi maxaan nidhi aswad iyo axmar kan quwa lahay axmar aswadka aswadkaa xeebta ah, ah wixii aswad wixii oo aswad aan ahayna istaxaado waaye haddana sidii waaye aswad iyo ashkar iyo axmaraa kulmeen a kulmeen lamadaba waa arkaysa waa kala og waa kala og marka kay waa u shubahayaa mustamir waaye walaalin waliba ma kala go-aayo waa u socdaa waxay arkaysaa dhigeedii waa kala sooca kartaa kii gaduudkan kii boornaay kulliba kii caddaay intaa waay bacdii waxaa quwaa lahaa axmarka marka ashkar iyo axmar waxaa xoog leh ah, xoog leh axmarka eh, xeedkeedii marka kii ahaa xeedkeedii axmarka waaye axmar waxaan ahayna istixaado waaye dhigshuma waaye hadda ashkar iyo asfar hadday kulmaan haddana sidii waay waxaa kulmeen dhig ashkar ah midabyaalkaa ku mid yahay asfarka oo magaciisa dhangalow ah waxaa xoog lahaa yani ashkarka kaas marka asfar maxaas naqdi xeedkii kees naqdi ashkarka xeed waa isku socdaa waa isku dhexjiraan inta waay saasaa loo wadaa markaasi kii kaleeta ashkarka ahay maxaas naqaha asfarkii istaxaado ashma hadday kulmaan afar iyo agdar laba gooran waayo koo gaduudaa kastoo ku jiraa koona madoo yani carunle isla yihiine waxaa xoog la siihaa lamada waxaa qawi ah agdar iyo asfar asfarkaa qawi la ahaa calaa kulli xaal hadday lamada midib bay ay ahayn markaasi haddii lamada midib ay lahayn mujarad aa la yidhaha waa soo sheegnay yani mujaradayn waayo lamadoodii midiba ma qabaan oo kaas haddii loo dumo intaan midiba ma laha kulliba midib ma laha hadda waxay naqdeen dhiigyaalkii dhana waxa naqdeen midiba ma laha dhiigla iska socda waaye midiba ma laha oo saaftii oon soo sheegni ani soo sheegni sabqina iyo natina iyo watalool iyo tajarud tajarud kanba waaye mujaradayn waaye oo tajarud waxaa la yidhaahaa saddex wasfi waay haddaan tajarudka calayshaan waxaa midib aan lahayn waaye mani bilaa wasf wasf ma laha quwatlo yani saqina ma aha natina ma aha yani quwatloona ma laha mutajarud mutajarud tajarud macnihi waxaa waaye yani ko oo sifaadaba aan qabin wakaas maanta waxaa kulmi maalan ba bilaa wasfina ahaada ligii tajarud waxaa la yidhahaa waxii oo saddexdaan aan lahayn taqina iyo natna iyo quwataloon baan ahayn markaas haddii oosaasdaa loo dumo taqina iyo natina iyo quwataloon iyo tajarud oosaasda saddexda hadii loo dumo maanta masala waxaa kulmeen masalan ba aswad iyo axmar walaakin axmarkii <clears throat> waxau wataa quwataloon as axmarkii quwataloon as axmaraa kulmay <clears throat> cumradiisii waxa waaye aad ay u daran tahay midibkiisa daran waxaa la aswataa haddane waxaas leeyahay usliya haqina aa la jirtaa aswataa waxaa waaye haddana haqina quwatulloon usoo axmarkii quwadii qabiga ahaay waxaa kulmi waxaa axmar iyo aswad aswadkiyaa yani waxa wataa aa raacsan aa la jiraan waxaa la jiraan haqina la jirtaa culays axmar waaye aswada quwa badnaay markii xumradiisi aad ay u daran tahay laakin waxaa zaaid wataa aqina aw amase yani saqina waxaa la dheer haddana natin ah dheer ur ur ur ah dheer oo saaftii waaya oo amase saddexdii wasfiba waa wataa urkii waa wataa culeyskii waa wataa quwa waa wataan waa kaas hmm, quwa maadaama axmarka saddexdaa awsaaf aswato aswadkiina asnaqday mujarad asnaqda bilaa wasfi asnaqday aswad latin ma wato siqan ma wato yani quwato lool ma wato aw aswado oo ahaay qabiga saddexdaa ma wato waa kaas mujarad asnaqday mujarad asnaqday ko oo saddexdaba aan wadanin hmm. marka axmarkii waxaas leeyahay ziyaado lama sifaas wataa oo tolloon isaqana aswadkana waxaas wataa natinaas liha faqad kaliya hadda yaa yani yani oosaafta badigeedii markii saa kan oosaaftiisa badan waxaa la leeyahaa quwa axmara iska lahaada kasrat loosaaf may ku badatine usiga fiiisa a quwana waa leeyahaa haddii mujaradayn ay yihiin aswadkiyaa socda amarkii waa amar amar aswad aswad aswad aswadaa socdaa amar amaraa socdaa sifatu tamyiiz ma la helin alyaa naagtaas mubtadi'ada ah oo saan oo saafteeda maxaa yeelay kan waxa waaye oo axmarka waxaas wataa lama sifo wataloon iyo saqinaas wataa aswadka latina keliyaa la jirtaa waxaa yani a ah xoog leh a ah yani xeed la leeyahaa kan magaciisi lamada sifa wataqwa daloon oo gaduudnaan daran iyo culaysna waa wataa dhiig culus oo surle waaye <coughs> waxsul waaye aw magaciisi aswado wax kale mahaaste axmed axmeda isleeyihiin axmed axmedaa ka socdaa maalinta maalin waxaa ka socaa aswad aswadaa ka socaa intaan waaye markaasay waxaa la leeyahay sifatu tamyiiz lama helin soocidi naagtaasay waxay ahaataa mubtada gayra mumayiza mubtadaa waaye oo waxaan kala sooceynin maala waxaa dam qawiya arti bacd alaam arkaysaa bacd alayaam waxay arkaysaa dam daciif arkaysaa bacd alayaam damkii daciifka ahaa marka waxaa la leeyahaa dawaate daciif ay aragta damkii daciifka ahaa istaxaado dhigshuwan waaye macnaha maxay suu bixiyeysaa hadda markii daciif waaye lamadii kii daciif noqdo waad ogaatiin kii ziyaadata awsaaf wato qawi ah waa isla hal axmar axmar waaye aswad aswada ahkaysaa la kee daciif eh kii ziyaadada awsaafda wati kii saqina iyo wataloon wati ama saqin amase yani natni kala jirti ama midkoodii saqin iyo waxaas wataa wataloon axmarkii aswad qawiyaas ahay laakin waxaa ka maqan hal sifo lees wataa sifa kale ma wato taas ma la leeyahayo ala sifatu tamyiiz ma laga helin macnaha wax ma sooco karto marka sidoo ah dhiigeeda asnaaday diikii daciifka ahay oo aswadka ahaa si mataalkani waxaa waaya istixaado kii qawiga ahaaya xeed ah marka maxaa suubahaysaa madnigaa unaqahaysaa maxay qabahaysaa taasi oo mustaxaado la ahaatay oo dhiigeedu shugmaayay maxaa la heli hal istixaadatu istixaadati xadathun xadath waaye xadathkoo daa'imun oo joogta ah xadad oo iska socdo waaye wayse la-aan lay ku jirtaa waay xadad daa'ima waaye kasalasin latoo ah kaadidii shubmaysay latoo ah hora soo aragtay waxay salas laleeyahay kaadi iyo dhuuso iyo iyo qaa'id iyo iyo ti tiraahad madi iyo mani aslatoo yahay xunkoo tis ahay waaye maxay suubeyey macnaha kasalasin waaye maxaa ahay madniga maxaas ahay tagtasilu lmustaxaadatu tii dhiigeeda shubmaaye tagsilu waa dhaqaysaa tagsilu waa dhaqdaa mustaxaadadii farjahaa farjigeedii watacsibuhu waa xeraysaa yanii goodkii dhexda lu xeraayay iyo kii inta laisku xeraayay ku xeraysaa horo xub ay suubihaysaa tamboniga la sheegaayo waaye kusufa xadiidka kumaga kusufa sifadiisii good iyo suuf isla jira waaye macnaha waa xeraysaa intii la imaahaysaa haday horta waa yani goodkay gashayaysaa hadday gashato suufka ku jiray bacdii hadday yani marjiga ay dhahdo oo goodka ay ku xerto ay ku xirta kabacdi watatawada-u waabay siisihaysaa wakta salaad salaada waktigeedii waabay tubaadiru waa degdegaysaa bihaa bisalaati intaan waay walqawiyu iyo dam lqawiy macnaha damkii qawiga ahaa ceedun ceed waaye dhammaantoodii waa soo suuraynay ayaa maxaa so ahaa qabiyaa so ahaa qabigii waa soo waa soo suuraynay xeed waayan nidhi waxii yacni oo xeedka ku xaaraam ahaaday oo lagu xarimay kuma dhawaahayso laakiin shardiga waxaa waaye qabigaasay can aqalihi aqalilxeed aqalul xeede waxaas ahay labaati afar saac inaas yeelaan walaa cabara aktaruhu aktarulxeeda inaas gudbin ahaa aktarulxeeda maxaas ahay tamay shan walaa naqasa daciifu kii daciifka ahayne inaas ka yaraanin can aqali duhri duhrigii oo tamay shanta beri ahaay kiis yani aska yaraanin aqal duhri maxaas tamay shan haddii oo saafta aan la waayo macnaha shuruuda aan la helin oo tamyiizka shuruudiisii naagtaasi maxay tahay ala leeyahaa mubtadaa tooluu bilaawda waayo mubtaa da-du غayra mumayaza oo waxaan kala sooceenin wa aan kala sooci karin waaye afartan iyo wishii wishii afartan iyo wishii axkaam badan aa soo gelaysa hadda waa gaagaabiyo waxaan leeyahay kastoo taswiirka yare haddiin ku baxno yani haddii ani xasuus jirni xasuus le intaan wax kusoo dhaweyni haddii aada loo xasuusto waa kasii xoog badan yahay intaan waa insha allah ki kale beriya insha allah na hadda waxa waaye maxaa la joogaa mubtadaa mumayiza iyo mubtadaa gayr mumayiza intaan waay hadda madaxihi si fiican u geliya haddii loo geliyo ilaahay asnoo shubo waa sahlan tahay haddii ilaahay kaa xerini allah managa xeri maxaa ku yaala fatxi allah na siiyo سبحان الله حسب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه علوم الله أنفعه معسر أو معتادة بأن سبق لها حيض وظهر فترد إليهما قدرا ووقتا وتثبت بمرة في الأصح ويحكم المعتادة المميزة بالتمييز إلى العادة في الأصح من الغولاء الغوضاء joogna intaas ale calaa kuli xaal waxii hore ahaa waa soo suurnay yani dhiiggii qawiga hadii soo ahaayo waa suuraynay qawigii waa suuraynay xeed waaye shay mu dhawahaysaan idhi intii kuli waa soo ba hadda muctaadadii macnaa inta waay <laughs> oo muctaadatun oo amase kaanad waxay ahaatay man jaawaza naagtii oo jaawaza oo gudbi damuhaa dhigeedii aktara alxeedi xeedka kiisa oo badan oo gudbay <coughs> muctaadatun waaye muctaadatun waaye muctaada oo hayra mumayaza ahaati waaye muctaado tucaada lahaati waaye oo waxaana aan kala sooceynin hadda waxa waaye muctaada maxaa waay muctaada oo marka la leeyahayo mubtada laa mumayiza waa la soo sheegay yani gayr mumayiza markaa leeyahay yani waxay aragtay dhiig ay aragtay waa soo sheegnay hal sifay ku aragtay shabdu tamiizaa waatay xeedkeedii waxaa la heli yoom waleyla waaye duhrigeeda salaata iyo sagaal beri waaye dhiigyaa waxa gudbi yani aar naagta mubtada gayr mumayiza waay haddii shuruudda aan yani waa soo xusnay meehaas hmm. kulli waa soo sheegnay waxay ku aragtay dhiiggiisa fawaa'id ay ku aragtay waxaa ka soo ahaa madoo keliya ka soo ahaa ama axmar keliya ka soo ahaa awsaafna waa la jiraa waxaa socdaa asfar keliya ama ashkar keliya intaa maxaan leeyahinaa shuruuddii shart laakin idii yani اkhtilaaf ma ahaanin baynkoodina wax khilaaf kuma jiro oo amase waxay aragtay bsifaat mukhtalifay ku aragtay marba waxa waaye gaduud waaye mar caro waa mar waxaa la jiraa magaciisii sakinaa la jiraa ladniyaa la jiraa qawiyaa la jiraa laakin shardu tamyiiz ma haysato shardu tamyiiz waa waaisay kaas maxaa la leeyahaa waaisay kaas waxa waaye mar waxay arkaysaa dhiig oo xoog lah mar waxay arkaysaa dhig daciifa laakiin shuruudu tamyiizaa lalahay haye la waaya aswadkii waxaa yani aswadkiyaa aqal xeedka yaraadi maalan aswadkii aqal xeedka yaraa amase kii madoo waaya oo ahaa qabiga waaye aktar xeedas gudbay amase naqas yani kii yaraa kii daciifka ahaay yani axmarkii ka dhig a ah daciifka ahe aa magaciisii ka yaraaday aqal duhri tamay shan beri ahaay walaakin shuruud tamyiizaa la la'yahay taasi waxaa la leeyahay mubtadaa gayr mumayiza maxaa la suubihaa waay maxaa la yeelaa markaas waxaa loo naqahaa yani asalkii aa loo naqahaa asal aa loo naqahaa markaas waxay ahaa jirtay bil hal maray aasi jirtay saas ma ohe hal maray arki jirta macnaha kan asalkaa loo ma aho yani hal mar ay arki jirtay saasi ma aho xeedka aqalkiisna waxa waaya yawma leila ma aho markaasay yani yani intaas aloo alahaas ala markaas warkii waktigii xeedka ku bilaawaayey xeedkaadii ko ma waa iska socahay laakiin waxaas haastay shuruudu tamyiisas haastay markeeda hore kooga ahaa shuruudu tamyiisas haastay maxaa yeelay waa shayay kala soocahaysi qawigii markaasi xeeda laga yeelaa daciifkii waxaa laga dhigaa istixaado istixaado haddii laga dhiga maxaa ahaa yani farjigeedii waa dhakaysi farjigeedi inay dhakdo ay xerxerato ay dukato asahay laakiin yani tani waxa waaye midaan waxa waaye markii shuruud tamyiiz la waaye le waaye macnaha waxay arkayay hal sifa keliya ama sifaat oo kala tagsan oo mukhtalafa ah, isalaabsan shuruud tamyiiz waa la waaye marka sidii raajixa aladharu faladharu waxa waaye qoolka muushada badan mujidu waxa waaye qoolka muushada badan waxa waaye hmm, waxa waaye aladharu qoolka muushada badan waxa waaye hmm, waa la fiyaha inta waaye waxa waaye xeedkeedii waxaa waaye xeed mubtadaati waaye waxaa noqday xeedkeedii tii oo mubtadada ahayd maxaase ahaa yom iyo leila dhuurkeediina labaatan iyo sagaal oo muctaada ti mumayizad iyo gayr mumayizad intaa kulamaaday muctaadatun waaye macnaha fain cabara hadduu yani gudbo demkii aksarhu aksar alxeedi waa fiirihiisa waa bu shardiga ka dhig amase fa fiihi tafsiilun le waaye hadday tahay naagtii muctaada waaye muctaada oo غayr mumayiza waaye muctaada waxaan kala soocahaynin waaye muctaada oo غayr mumayiza tii muctaadada oo ahayd oo mumayizada ahayd waxaa xukunkeeda see waaye maxaa yeelaysaa waxaa lagu xukmiyaa tamyiiz ah wax loogu xukmihaa xukmu tamyiiz ah wax loogu xukmihaa laa bilcaadati wax looma xukmiya fi lasax mana qabano maanta waxa waaye idii hadda manaa maanta waxawaay muctaada waaye laakin غayra mumayiza waaye to oo waxaan kala sooceynin waaye waa tana taralxeeda erxeerkay arkaysaa maalintoo iyadoo nabad qabto xeerkay aragtay maalin iyo cawo kaamila xeerkay aragtay nabad ay ku aragtay muddadii aragtayna waa og tahay bilama bilko intii ka tiraahid qadarkiina waa og tahay hmm bilab maalan maalanba kakhawo bil walba waxay arkaysa shan beri ama bil walba waxay arkaysa lix ama toddoba beri arkaysa yani bisha intaada soo hertii kow ki isku bilaawdi waay waxay arkaysay ay arkaysay yani waxay arkaysay caadadeedi caadadeedi saasay ahayd halkaas oo waxay arkaysay daahir toddoba beri ama lix beri waxay arkaysa dhiig kowgii markii kow ahaay yani bilaaweed waxay aragtay oo dhiiga ku bilaabahaayey lix beri todoba beri aragtay ama lix beri ama todoba beri maxaa heri labaatan iyo afar ama labaatan iyo saddex daahir ay ahaa jirtay saasay cadid ay ahayd marka wujud caadadii ma helin hadda ka bacdi markii dambe markii dambe caadadii ma helin kii dambeeyey waa iska socdaa ma joogshaayo jiraa ku dhacday markii hero idoo nabad qabtay ahayd fiyo ko markii caadada ku bilaabahaysay waa fiyoobeed yani waxay ahayd ko caadadii ku bilaabatay waxay aragtay todoba beri waxay ka tirahayd ama waxay aragtay lix beri ay aragtay bisha kaadi soo heri maxay naqatay daahir ay naqatay ki koowaad waay waa kaas muctaada taas le waay haddaad ka heli doonaa muctaadkii leehayo markii dambe oo dhiigga u himid waa khilaafay kii ku bilaawdi mehe si kale ay aragti dhiig iska socaayo waa jirati macnaha jirale waay markii hore nabad ay qabtay hadda nab nabad ma qabtee dhiig socaayo ay aragti oo badan aan joogsa heenin eh, yani labadii horo oo soo hormartay dohrigii iyo ceedkii ceed dohrigeed ceedkeed maxaa sahay yani todoba ama talax beri dohrigeedi maxaa sahay labaatan iyo saddex ama labaatan iyo afar a dohriga aajiri maho waxaa loo naqaa kuwaasaa loo naqaa xuunkeedi waxaa loo celiyaa kii hore ay aragtay maxay ahaa jirta dhiiga markas ku bilawday maxaas ahay yani labaatan af todoba beri ama waxaas ahay lix beri waxay dhaahir ahayd labaatan iyo saddex ama labaatan afar marka waa yani waa isbedeli jir waa jira marka nabad qabti saasay ahayd aan soo sheegna markii yani o yani waxaan ku dhacay waxaa ku dhacay dhiig shubalaa ku dhacay oo jiro waayo os wax kalama keenaaye markaas heleelaa haddii saa ay noqoto ramaad waxaa loo noqaa lamadii horaysay oo duhrigii iyo ceedka xaggiisii ah qadarka xaggiisii macnaha iidaa la weydiiy maaa li see ayaa jirtay waay koogii warsi u bilaabahay waay tiri waxaan ahay laxbadiyaan aan xeedi jiray ama todoba beri bil walba saasay tiri markaas hadda markaas waxay noqotay waxaa loo celihaa duhrigeedii horo oo labaati afarta ama labaati saddexda xeedkana waxaa loo celihaa alaga dhigaa alaga dhigaa yani <coughs> todoba ama se alaga dhigaa qadar waay taqdiir waay alaashaa imakii ayo haba awgeedda jooga caddaa todoba bedesu jooga waa kagoy inta kale dhaahiray ahayd koobi marka isku bilaawda muctaadadii waaye yani inta waaye hmm. marka hadda maxaa himid markay nabad qabtay saasay markii jiradaa ee u timid oo dhigshookaas u himid waxaa la weydiihaa haye waxay tidhi dhigahay oo shugmay ma joogsado hayo maxaa maxaan falaa maxaan suubiyaa waxaa la leeyahaa say ahaa jirti saanan ahay bishii todoba bira ma lex beriyaa dhiig arki jiray yani labaati afar labaati saddexna daayiraan ahaa jiray saas miyaa leeyahay hadda maanta waxaa tahay saas ay ku soceysaa salaadaadii oo lix beri ama todoba beri addukanin yani ma <clears throat> salaadii ma soonkii waa qadayhaysaa maxay ahayd waxaa ahayd naag dhiig habtaad ahayd waii yani waii naagta dhiig ka xaaraam ahay kulli waa ka xaaraam ahay warjig yani yani sidii waa dhiigaa socdaa ma haddana dhiigii waa socdaa waxaa leeyahay lix beri todoba beri salaada waa ka xaaraam soom waa ka xaaraam dhalaaq ka xaaraam dhiig usoo socda waay تحديد وقفاك حرام مس المصحف حمل المصحف وضي عبور المسجد انت كل dhiiga isku darsan yahay wax yani oo kala baxsa male markaasi alaa jiraa ku timid diga dareerkiyaa ku socdaa waxaa laleeyahaa xaaid aad tahay toddoba beri ama lix beri xaaid aad tahay inta kaleeto dhiiga shubmoohaayo waxaa laleeyahaa labaatan afar labaatan shan mustaxaada waaye dahaada daruuray udukayeysaa yani see yeelaysaa farjigay dhakaysaa mustaxaado maxay ahayd taksilu farjaha watacsibuhu watatawada bono siya waa farjigeeda dudu xeraysaa godkiiy dhakaad ay soo bixisa waa dhakaysaa saasay kutukaysa fi kula waktin waa uweyse qaadaysaa salaad waa laga qaban ha lix beri ma todobane xeeda la xisaab halaan ay ma dhinac saan u sheegayaa iska wanaagsan wala saan le maxay bilaaweed saliima ahayd naw habtay ahayd xeedkeedii wixii ka dambeeyay xeedkaasi dhuhrigeedii markii dhuhrigii laga yeelay mustaxaada laga yeelaha waxaa mustaxaada laga yeelay halihii dhuhriga ahaa jirtay kulli mustaxaada laga yeelaha labaati afar labaati saddex labaati afartaa beri labaati saddexdaa beri dhiiga saas u socdo oo qulqulaayo farjigaa dhaqaysaa markasto waa waa waa simbaaya xeraysaa waa duhaysaa hadda waxaa la yidhi caada maxaa la yidhaha muctaado maxaa la yidhaahaa watahbut alcaadatu sida imaam nawowi jir tahbut alcaadatu caadadii waa sugnaataa tan waay hal mar leeyahayd koogi oo wax ku bilaabahaayay waxaa aragti todoba beri ama lix beri waxay daahir ahayd yani labaatan saddex labaatan afar ee see wahay muctaadin intee wahay caada waxaa la yidhaahaa talcaada lahayd caada dhan ba waxay kusugnahaysaa mara tahbut alcaada imaam nawowi minhaaj kuli waay fatubatu caadatu caadadii waxay sugnaanaysaa waa kaas maratanay sugnaanaysaa macnaa mara yani saas aragtay maradii lamaad oo ku-xigtii hal mar waxay aragtay lix beri todoba beri maradii lamaad ku-xigti ma joogsanin dhiigii waa bukatin arti waxay naqatin agtaxaada leh dhiigii ma joogsanin waxaa xugunkeeda ah tii horo alo xukmihaa tii hore oo markii daahir oo caadada ko ku timid oo ahayd yani yani lix ama toddoba dahrige duhrigeedna ahay labaatan saddex labaatan afar taasaa lagu xukmiyaa kaas aa xunka lagu xukmiyaa ki kowa lagu xukmiyaa waxukmu lmuctaadatu lmumayaza bitamyiizi usuxiino wayuxkamu waa la xukmiyaa mhm. maxaasiri sheekha watadbutu alcaadatu bimaratin fi lasaxi mana qabano watudbutu alcaadatu caadada oo waxaa lasoo sheegay ratib maayo haddii iskhilaafi dhiigeedii bimaratin filaasix manahoano wixii ka heri intaas kale waxaa loo celiyaa yani yani xaa'idaa laga dhigaa inta waay farutnud waa kana maxaa la yidhaha muctaado muctaada waxa waaye bian sabaqa lahaa xaydun oo muctaadatu muctaada tee waaye muctaada غayra mumayazatee waay bian sabqa lahaa xaydun waduhrun bian sabq ka an sabqa in usoo hormara waay idii lahaa naagtaasi xaydun a usoo hormaray ay aragtay koogii markay nabada qabtay xeed